رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii rawdat اlanwaar ee siir nebiga sala اllahu calayhi wasalam waxaan ku dhex jirnay oo aan soo wadnay duulaanadii qayb ka mid ah dagaalkii ayaa noogu soo dambeeyey ee dagaalkii ayaa noogu soo dambeeyey taa'if iyo khaniimadii habkii markaa loo kala qaybiyey nimankii ahaa nimankii ahaa reer ansaareedna inay ka eed sheegteen oo ay in badan ku qanci waayeen qaybtii meesha markaa ka dhacday intaa kadib waxaanu soo ogaanay in asnaamtii qayb ka mid ah markaa la soo duundumiyey ghaswatu tabuuq aan qaadanaynaa meeshana aan ka gelaynaa tabuuq duulaankii markaa lagu qaaday kaanad waxay ahayd limacrakati mu'ta dagaalkii mu'ta sumcatun sayi'atun raad xun sumcad xun ayay ku reebtay lilrumaan rumaantii raggii romaanta ahaa ayay ku reebtay iyo wa quwaatihim xoogagoodiiba faqad kaana wuxuu ahaa linajaaxi lmuslimiin muslimiinta guushooda ayuu u sugnaa faqad kaana linajaaxi guushuna waxaa hantay oo ay u sugnayd oo helay ah, eh, almuslimiina muslimiinta wahum ayagoo alaafatu aalaafin saddex kun oo qab ahaa saddex kun oo keliya ayagoo ah ay markaa guushii qaateen muslimiinta fii radci ayagoo radciyey oo celiyey mi'atay alfin laba boqol oo kun oo min quwaati ruum ruum quwaadkoodii iyo xoogagoodii ka mid ah aharun bay noqotay raad baaliqun xeel dheer fii nufuusi alqabaa'ili qabiilooyinka nafafyaalkooda qabiilooyinkii alcarabiyati ee carabta ahaa almujaawarati kuwaasuu deriska la ahaa lishaam shaam dadkii noocaas ahaana afar bay markaa ku reebtay nafafyaalkooda oo waxay dhaheen dadkan dad maba ahanba rumaantan aanu ka cabsanayno ma in yar oo muslimiin ahoo saddex kun ah yaa cagta marisoo ka adkaatay laba boqol oo kun oo rumaaniyiin markaa ah marka taasaa marka carabtii qabaa'ilooyinkii raad xeel dheer ku reebtay wa akhadad waxay bilaabeen ama ay guda gashay haadihi alqabaa'il qabiilooyinka tatatallacu inay u hanqaltaagaan ila alistiqlaali inay go'aan inay istiqlaal helaan oo ay ka xoroobaan rumaaniyiinta ayuu hanqaltaageen fara'a arumaan rumaankii wuxuu ra'yiyeeyey ee uu arkay an yaquumuu inay u istaagaan bikhaswatin duulaan xaasimatin afjara duulaan xaasin ahoo soo afjara yaqaduuna kaasoo ay ku tirtirahayaan bihaa ayaday ku dabargooyaan cala almuslimiina muslimiinta fii cuqri daarihim xaruntooda dhexdeeda waa daartooda caqrigeedii salkeeda meesha ay degan yihiin in lagu soo tirtiro almadiina almunawara inkaa yaryarkay saahanqaltaageen oo inay istiqlaalaan ay ka xoroobaan roomaantay u haqaltaageen waxay go-aan ku gaareen inay muslimiinta soo afjaraan arintooda medina lagu soo baabi'iyo tahaya-u almuslimiin muslimiinta diyaargarowgooda lilliqaa'i aruumaan roomaaniyiinta inay la kulmaan ay markaa u diyaargaroobeen wa wasamica rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay ayaa maqlay sala allahu calayhi wasalam bitajamucihim is-aruursigooda iyo waisticdaadihim diyaargarowgoodii ayuu nebigu maqlay rasuulka aad buu sirdoon cajiib badan u lahaa tallaabo tallaabo iyo laxdo laxdo ayaa loo soo gaarsiin jiray cadowgiisa waxay markaa doonayeen markuu rasuulku maqlay roomaan inay is-aruursanayaan fastanfara wuxuu ka dalbaday inay soo baxaan almuslimiina muslimiinta oo dhan min kulli makaanin meel kastoo ay joogaan wa aclana rasuulku wuxuu iclaamiyey daaha ka qaaday can jihati alkhaswati duulaanka jihada uu yahay meesha markaa loo duulayo saraaxatan si cad ayuu rasuulku daaha uga qaaday wuu iclaamiyey liya'khuda say u qaataan annaasu dadka cuddatahum diyaargarowgooda alkaamilata oo dhammaystiran waayo rasuulku mar allaala markuu rabo inuu meel ku duulo waraa khayraha meesha uu rabo meel aan ahayn buu waraysan jiray mar allaala markuu rabo inuu jihadan waqooyi aado wuxuu dhihi jira koonfur ka warrama jidkeeda ma la mari karaa roobmaa ku da-ay xoolo daaqsiinka ka warrama saasuu markaa dhihi jiray alxarbu khadac dagaalku waa khiyaano laakiin maalintii tabuug la aadaye si saraaxoo cad buu ugu sheegay sababtuna waxay tahay liya'khuda annaasu dadku inay qaataan cuddatahum diyaargarowgooda alkaamilah ee dhammaystiran id wakhti kaana zamaan zamanku uu ahaa zamaana xarin zaman kulul shadiidin oo daran kulalkiisa wa kaanad waxay ahayd ashuqatu masaafada loo socdayna baciida mid fog wa kaana annaasu dadku waxay ahaayeen fii cusrin culays iyo wajadbin abaar kuwa ku sugan waqad taabat ihimaaru xilligaasay beeruhu baxeen oo miruhu bislaadeen iyo wandilaalu hoosaskiiba fakaanuu waxay ahaayeen yuxibbuuna kuwa jecel dadka almuqaam nagaasho fiiha gudaheeda lagu nagaado xilli bixitaanku uu culus yahay buu ahaa ila masaafada la aadayna way fog tahay tirada cidadda ee laga hortagayna way fara badnaayeen kuleel daran waa jiray beerihiina xilligaasay baxeen waa waa guubaabiyey rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam almuysiriina almu'siriin dadka ilaahay hantida siiyey ee fudud calaa tajhiizi lmucsiriin dadka culus inay qalqaaliyaan dadka ayagu ilaahay hantida iyo xoolaha u dhiibay inay qalqaaliyaan oo ay diyaargareeyaan dadkan waxba haysanin fataqadama almuslimuuna muslimiintu waxay soo gudbiyeen bimaa ladayhim wixii agtooda ahaaday waxay soo gudbiyeen oo ay la soo hormareen bimaa ladayhim wixii agtooda ahaaday wa awala man jaa'a qofkii la yimid qofka ugu horeeyey dimaalihi xoolihiisana abuubakarna sidiiq buu ahaa radia allaahu canhu jaa'a wuxuu keenay abuubakar bikulli maali maaligiisa oo dhan bikulli maalihi ayuu keenay wahwa arbacata aalaafin waa afar kun oo dirham oo uu haystay yuu nabiga intiisa ku soo daadiyey fa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu ku yidhi hal abaqayta ma u soo reebtay liahlika caruurtii ehelkii shay-an wax ma oga soo tagtay faqaala wuxuu yidhi abaqiitu lahum waxaan u soo daa'i wa rasuulahu sala allahu calayhi wasalam wajaaca cumar ibni khaaab ayaa yimid radia allaahu canhu oo wuxuu la yimid binisfi maalihi maalkiisa qayb ka mid ah waanfaqa wuxuu bixiyey cuhmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu kahiiran wax badan yuqaalu waxaa la yidhaahdaa casharatu aalaafin toban kun oo diinaar ayuu bixiyey cuhmaan radi allaahu canhu wa acطaa wuxuu kaloo keenay uu bixiyey alaaa baciirin saddex boqol oo rati oo biaxlaasiha iyo waaqtaabiha biajalaasiha wax allaala wixii rara ah iyo wixii mutaqaanaa diyaargarayn ah iyo wax allaala wixii aqtaab ahee lagu kori lahaa u dhammaystiran macnaha waa gaadiid dhammaystiran oo u baahan in la qaado la raaco laguna dagaalgala keliya raradooda iyo akhtaabtoodu ay u dhammaystiran yihiin wa actaa wuxuu kaloo cufmaan bixiyey khamsiina farasan konton faras wa yuqaalu waxaa kaloo la yidhaahdaa innahu acطaa tisca mia sagaal boqol oo baciir ayuu bixiyey wa mi'ata faras waqad qaala fiihi الnabiyu nebiguna wuxuu ka yidhi sal اllahu calayh wasalam arrinta cuhmaan maa dara ma dhibin oo dhibi maayo cuhmaan maa camila wuxuu sameeya bacda alyowm maanta wixii ka dambeeya wax dembi ah oo loo qabanayo cuhmaan ma jira maanta wixii ka dambeeya maa dara dhibi maayo cuhmaan oo dembi kastii wax kasta uu falo maanta wixii markaa ka dambeeya wa jaa'a waxaa yimid cabdiraxmaan ibni cawf bimi'atay uuqiya laba boqol oo uuqiyadood ayuu markaa la yimid halkii uuqiyadood waa afartan dirham saa darteed ayuu la yimid bimi'atay uuqiya laba boqol oo uuqiyadood wa jaa'a alcabbaas cabbaas wuxuu la yimid bimaalin kafiir xoolo fara badan wa jaa'a talxa wa sacd ibni cubaad wa moxamed ibni maslama iyo wahayruhum intaa qayrkoodna biamwaalin bay la yimideen xoolo fara badan xoolo fara badan ayay markaa la yimideen wajaaca caasim ibni cadiy wuxuu keenay asagana bitisciina wasqan oo min tamrin wuxuu keenay bitisciina sagaashan wasqiyadood oo timir ah sagaashan wasqi ama sagaashan ratirar ayuu markaa keenay halkii waslad waa lixdan saacaydana waa lixdan suus ayaa markaa loola jeedaa oo timir ah marka bitisciina sagaashan oo wasqiyadood oo min atamri oo halkii wasqiyadna lixdan saac ama lixdan roon bay markaa noqonayso ayuu markaa la yimid watataabaca annaasu dadkii ayaa isdabagalgalay oo israacraacay isna isku soo dabagalgalay bisadaqaatihim sadaqooyinkooda kullun mid kasta calaa qadarihi tabartiisa qof walba wuxuu awoodi karay oo tabartiisa ah ayuu la yimid xataa anfaqa ilaa uu bixiyey bacdahum saxaabadii qayb ka mid ah muddan madaal buu bixiyey waa koombo koombo yari aw muddayn aaran laba mud ayuu markaa bixiya lam yastatic wuu awoodi waayey kaa mudka iyo labada mud bixinaya hayruhu waxaan intaa ahayn wax kale ma haysaninba wa arsalad way soo direen annisaa'u naagihiina maa qadarna calayhi waxay awoodi kareen oo min alxulli dahabkoodii ahaa wax allaale wixii xulligoodii ahaa oo laysku qurxiyo oo naag kasta tabarteedu ay tahay yay nebiga u soo dirtay sala allahu calayhi wasalam wa jaa'ahu waa yimid sala allahu calayhi wasalam nebiga waxaa u yimid fuqaraa'u saxaaba saxaabada kuwoodaan waxba haysanin intii saxaabada danyarta ahayd oo aan waxba haysanin rasuulkay u yimaadeen yatalibuuna ayagoo ka dalbanayoo ka codsanaya nebiga an yaxmilahum inuu xandaaro gaadiid ay dagaalka ku ra'aadaan inuu siiyo taasay markaa dalbanahayeen ay markaa codsanayeen faqaala rasuulkuna wuxuu ku yidhi laa ajidu heli maayi maa axmilukum waxaan idinku xambaaro calayhi maagaa korkiisa waxba ma hayaan idinku xambaaro fatawallow way iska jeesteen waxaal xaal acyunuhum indhahoodina tafiidu ay ka da'ayso min addamci ilin ayagoo oynayo indhahoodu ay biyeynayaan yay iska gadoomeen xasanan murug jar darteed an laa yajiduu inaysan helin maa yunfiquuna waxay markaa nafaqeeyaan waxay bixiyaan ayay waayeen darteed iyo rasuulkuu u waayey gaadiid ay ku baxaan taas darteed baa kaliftay inay indhahoodu biyo ka qubto fajahazahum nimankii fuqarada ahaa ee aan waxba haysan waxaa qalqaaliyey cuhmaan iyo walcabbaas iyo wakhayrihimaa radia allaahu canhum ilaahay ha ka raadi noqday baa wixii ay ku bixi lahaayeen siiyey wa takallama almunaafiquuna munaafiqiintii arrintaabay ka hadleen falamazuu waxay dureen oo ay ceebeeyeen man anfaqa qofkii bixiyey alkasiira wax badan qofkii wax badan bixiyeyna way dureen oo way ceebeeyeen wasakhiruu way ku jeesjeeseen minman anfaqa qaliila inkii wax yar bixisayna dadkii wax badan bixiyey way dureen oo waxay dhaheen kuwan waa muraa'iina istustuslowyaal wa ah. dad bay istustusayaan aladiina yalmisuuna almutawiciina min almu'miniina fi sadaqaat baa soo degtay iyo waladiina laa yajiduuna ilaa juhdahum kuwa xaaladoodu ay saa tahay oo jeesjeesaya alla ku jeesjeesi doona wasakhiruu waxay ku jeesjeeseen miman anfaqa alqaliil dadkii wax yar bixiyey oo waxay dhaheen war ninkan koombada bixinaya timirta ah nacas miya muu gurigiisa geysto ilaah wuu ka kaaftoomaa koombadiise wa sakhiruu min rasuuli illaahi rasuulkana way ku jeesjeeseen weliba sala allahu calayh wasalam calaa jur'atihi dhiiranaashada calaa liqaa'i arumaan rumaan la kulankoodii uu ku dhiiran yahay taana way ku jeesjeeseen falammaa markii su'iluu la weydiiyey oo la yidhi maxaa dhaco hadalladan aad u leedihiin oo dadku wax bixiye wax badan aad ugu jeesjeesteen kuwa wax yar bixiye aad ugu jeesjeesteen nebi maxamed aad ugu jeesjeesaysaan falammaa su'iluu markii la weydiiyeyna qaalu waxay dhaheen inamaa kunnaa nakhuudu wanalcab waa iska dabaalamayn waa iska dhab dhabmaba naga ahaynba socodkan dheer ee aan ku socono yaan jidka hadalkii sheekadan isaga gooynaynay waayo marka la sheekaysanaa dhulku waa kuu soo dhowaanayaa daalna ma dareemaysid waa xadiidka safar bay dhaheen ninka safarkaa sheekadiisa qaalu waxay dhaheen inamaa in kale meehee kunnaa waxaanu ahayn nakhuudu kuwa dhex dabaasha wanalcabu oo ciyaara wajaa'a almucadiruuna kuwii cudurdaaranayay ayaa yimid oo min almunaafiqiin munaafiqiintii walacraabi reer baadiyaalka ka mid ahaa waista'danuu fasax bay ka qaateen annabiya sala allahu calayh wasalam fi takhallufi haritaan inay haraan bay darteed iyo rasuulka fasax uga qaateen muxtaaliina ayagoo xeeladaysanaya biicdaarin cudurdaaryaalo shataa oo kala duduwan nin kastaa cudurdaar gooni ah ayuu keenay faadina lahum rasuulkuna wuu u idmay ilaa ilaahay uu yidhi cafa allaahu canka lima adinta lahum allah kaa mixee nebi muxamedow maxaad u idintay ilaa laguu kala cadeeyo biicdaari shabtaabay la yimideen faadina lahum rasuulkuna waa u idmay watakhallafa waxaa haray bacdu almuslimiin muslimiintii qayb ka mid ah almukhlasiin ee saafiga ahaa oo ilaahay dartii wax u samayn jiray muslimiin daacad ah ah ayaa dagaalkaa ka hartay qayb ka mid ah takaasulan ee wahsi darteed takaasul iyo caajis dartii ayay u hareen waa saddex way noo imaan doontaa kacab iyo laba nin oo kale aljeishu alislaamiyu ciidankii islaamiga ahaa oo u dhaqaaqaya ilaa tabuuk tabuuk dhankeeda wastacmala wuxuu madax uga dhigay rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam uu ku dhaafay cala almadiinati magaalada madiina moxamed bin maslama ninka lagu magacaabo wakhalafa wuxuu kaloo reebay rasuulka cali bni abi taalib calaa ahlihi ehelkiisii buu ku reebay oo wuxuu dhaha caliow adiguna reerka iyo ehelka markaa ka sii warqab ninka lagu magacaabo moxamed ibni maslamana magaalada madiinuu ku dhaafay wa acطaa wuxuu siiyey rasuulku uu u dhiibay liwaa'uhu calankiisii alacdam ee weynaa abubakar sidiiq ciidanka guud calankooda abuubakar baa haayey wafaraqa wuu qaybiyey rasuulka alraayaata calamo kale calaa rijaalin rag buu markaa u qaybiyey ilan qabiil kastaa cagooni buu u dagaalamayey oo calan buu lahaa calanka guud ee midaya laakiin abuubakar baa waday fa acطaa rasuulku wuxuu u dhiibay aلzubayr raayat almuhaajiriin nimankii muhaajiriinta calankooda waa acطaa usayd ibnu xudayrna raayat alcaws buu u dhiibay reer caws calankoodii ninka lagu magacaabo xabaab bin اlmundirna raayat alkhasraj reer khasraj calankoodii buu u dhiibay wataxaraka waa dhaqaaqay nebiga oo magaalada madiina yowma alkhamiis maalin ay khamiis tahay maalin khamiisaad ayuu nebigu ka baxay magaalada madiina wa macahu waxaa la socday alaaثuuna alf soddon kun oo muqaatil degalyahana ah yuriidu asagoo doonaya tabuuk inuu markaa aado wa kaanat waxay ahayd baa layidhi xilliga qibla wa kaanat waxay ahayd qilatun wa kaanad waxaa sugnaa oo jirtay qilatun shadiid yaraan daran oo fi dahri xagga gaadiidka iyo wazaad xagga sahayda ah sahay aad u badan ma aysan wadan muslimiinta waxaana aad u yaraa oo si daran u yaraa gaadiidka wa kaanat qilatu shadiida waxaa si daran u yaraa fi dahri gaadiidkii dhabarka la raaci lahaa wazaad iyo sahaydii fa kaana alaaamia waxay ahaayeen fa kaana wuxuu ahaa rajulan siddeed iyo tobankii nin oo kastaba yatacaqabuuna kuwa isku beddelaa baciiran waaxidan hal rati siddeed iyo toban qofood hal rati baa ka dhaxeeya way isku beddelahayaan midbaa korahaya ilaa meel uu gaaro kii kalaa bedelahaya inta kale waisuu lugaynaya kaasaa ilaa meel kala tegaya haddana wuu ka degaya ku kalaa korahaya siddeed iyo tobankii ninba hal baciir buu isku bedelayeen wa akala annaasu dadku waxay cuneen awraaqa ashajari geedaha caleemahooda idan cunto fara badan lama wato awraaqa shajari bay cuneen xataa tawarama ilaa ay barareen shifaahahum ee furuurahooda ilaa shifooyinkoodii faruurahoodu ay markaa barareen wadaruu waxaa loo dhibaato geliya muslimiinta ilaa dabxi albaciiri rati inay gowracaan liyashrabuu inay cabaan darteed maa fii kabshihi waxaa calooshiisii uustiisa ku jira oo min almaa'i biyo ah haraad baa la hayaa biyo meel laga helayaa ma laha ayadoo xaaladdu saa ay tahay yaa waxay ku fikireen inay harrati gowracaan calooshiisa kirshka iyo mindhicirka waxa ku dhex jira oo biyo ahna inay markaa ka kacabaan wadurru waxaa loo dhibaato geliyey ilaa dabxi albaciiri rati gowriciisa liyashrabuu say uga cabaan maa fii karshihi waxa karshigiisa ku jira ama ku jira calooshiisa oo min almaa'i biyo ah wa baynaa wakhti aljeyshu ciidanku fii ariiqihi jidkiisa uu ku sii socdo oo ilaa tabuugna uu u sii socdo id laxiqahu waxaa ka daba yimid rasuulka cali bni abi aalib waa kana cali bni abi aalibkii ilmaha iyo ehelka lagu soo dhaafay oo soo cararaaya cali eh, bni abi aalib samica wuxuu maqlay ducuuna almunaafiqiin duritaankay munaafiqiintu duraayeen caliyaa jooga cali ma aharay cali saga cumar u calco geliyeen falam yasbir wuu adkaysan waaye cali xataa kharaja ilaa uu soo baxay wuu ka soo daba cararay meeshaasuu jidka tabuuka intuu u sii socday yuu nebiga uga daba yimid cali faraddahu wuu celiyey rasuuluullaahi baa celiyey sala allahu calayhi wasalam amaa tardaa miyaada raalli ku noqonin caliyow an takuuna inaad ahaato minii xaggayga bimanzilati haaruun haaruun booskuu uga jiray min muusa muuse calayhi salaam muuse booskuu haaruun ugu jiray miyaadan raalli ku noqonaynin inaad noqoto si kasta ha ahaatee laabo oo u tag waxay doonaan ha sheegaanay noqo miyaadan ku qanacsanayn an takuuna minii inaad xaggayga ka ahaata bimansilati haaruun haaruun booska min muuse uu markaa ugu jiro cali baa nebi ahaa iyo cali baa saan ahaa iyo cali baa wax laga xoogay waxba kama jiraan ilaa laakiin annahu laa nebiyun bacdii gadaashay nebi ma jira buu dhahay nebiga si ay dadka gobolka hadda hadda ugu tarax tageen oo ay u arkeen xadgudub inay ku sameeyeen xaaladda haddana rasuulku wuxuu u tilmaamayaa cali inuusan nebi ahayn nebina ma noqon doontid waayo ani gadaashay nebi ma jira buu dhahay rasuulka sal alla calah wasalam oo muuse iyo haaruun waa laba nebi si aysan isugu qaldamin booskii haaruun baad igu jirtaa oysan dadku qaar baaba yiri shiica ahaatay gobolka mid ahee yidhi cali taasuu manzilada ku gaaray ilaa buu dhahay rasuulka laakiin annahu laa nabiyan nebi ma jira caliyo bacdii iga dembeeya wa kaana annaasu dadku waxay ahaayeen qad nazaluu kuwa degay maca rasuuli illaahi rasuulka micigiisa ayagoo ah arda tamuud dhulkii ay tamuud deganaayeen alxijri waaye waa meeshu xijri markaa lagu magacaabo faastaqow way dhaansadeen min bi'rihaa ceelkii tamuud ee xijrigii iyo wax ka dhaansadeen wactajanuu bihi cajiin bay ku qasteen marka cajiinkii way ku cajiinsadeen biyihii fa amarahum rasuulku wuxuu amray an yuhriiquu inay daadiyaan mastasqow min bi'rihaa wax allaale waxay ka soo dhaansadeen oo ay biyo wataan oo ceelkii reer famuud waa ileen meel dad lagu halaagaye biyahaas inay daadiyaan wa ayaacalifu inay calaf iyo daaq ahaan u siiyaan cajiinkii ay qaseen ee al-ibila geelana alcajiina ilaan cajiinka biyihii ceelkan samuud laga soo bixiya lagu qasay in la cunoo la cabana mamnuuc waaye dad baa lagu halaagay xoolaha la siiya baa la yidhi wa amarahum wuxuu amray nebiga an yastaquu inay ka waraabaan min albi'ri ceelkii allatii kaanad ay ahayd taruddahaa miday ka waraabi jirtay annaaqatu hashi hashii nebi saalix calayhi salaam ee ilaahay uu yidhi wanabi'hum ana almaa'a qismatun baynahum ama bicaalkii noocaas ahaa inay markaa ka dhaansadaan walammaa markii marra uu soo maray nebiga bitilka diyaari diyaartaas iyo meelaha dadkaa lagu halaagay xaafadahoodii waa diyaar tamiide qaala lahum aydan wuxuu ku dhahay saxaabadii sidoo kale laa tadkhuluu ha u gelina masaakina aladiina kuwii deegaanadooda dalamuu anfusahum nafafyaalkoodii dulmiyey ilaa an takuunuu baakiina inaad oynaysaan maahan is-oysiya xataa dayn oolin idin haynin idinkuu oynaya mee si kale ha ku gelina an yusiibakum yuusan idin asiibine ma asaabahum wixii ayagu asiibay uma intaa kabacdi bacdi qannaca waa hagoogtay rasuulka ra'sahu madaxiisa madaxiisii ayuu dabooshay wa asraca asayra socodkiina wuu dadejiyey xataa jaaza alwaadi ilaa waadihii togii uu gudbay wa fi ariiqi jidka gudihiisa kaana rasuuluullaahi rasuulku wuxuu ku ahaa yajmacu mid jamciya bayna alduhri waalcasr duhurkiiyo casrka wa bayna almaqrib waalcishaa maqrib iyo cisho jamc ataqdiim iyo tahiir jamac taqdiim iyo mid taakhiir ah jamac salaad la dibdhigoo ta dambe loo geeyo iyo mid taqdiim ahoo lasoo hormariyo tii dambe inta lasoo raro tahara loo keeno nasala uu degay bitabuuka tabuuka laxiqahu waxaa ka daba yimid rasuulka abuu khaysama ninka lagu kaana abuu khaysama mu'minan mu'min buu ahaa saadiqan iimaankiisa ku run sheegay takhallafa wuu haray asagana bikayri cudrin cudurdaar la'aan wax cudura asagoon qabin yuu dagaalkii tabuuka ka haray falammaa markii dakhala uu galay fii bustaanihi beertiisa wa kaana yowman maalin bay ahayd shadiida alxarri kulayl daran uu jiro wajada wuxuu ka helay beertii dhexdeeda zawjatayhi labadiisa xaas qad rashad u dilbilay u rusheeyey waa inta meel bacaad camal ama meel la diidaya inuu qas ka soo kaco biyo lagu shubo rashad ayagoo rusheeyey ama u bilbilay kullu waaxidatin mid kastoo minhu xaasaskii ka mid ah cariishatahaa cariishkeediibay biyo ugu rushaysay wahaya'ad waxay u diyaarisay mid kasta tacaaman cunto wanaa'an iyo biyo baaridan ee qabow waa intuusan nebigu ka daba tegin faqaala wuxuu dhahay markuu intiiba arkay rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay sal alla calayh wasalam fi lxari ma kuleelkaasuu ku socdaa rasuulkii ilaahay kuleelkaasuu ku socdaa miyaa wa abuu khayfamana fii dillin hoos baaridin qabow wamaa in biyo muhayi madiian xasnaa iyo gabar qurux badan muu ag fadhiyaa nebi moxamedna kuleelkaasuu ku socdaa miya saasuu markaa yidhi maa haadaa binasfi wallaahi tan cadaalad ma aha in nebi maxamedna uu kuleelkaa ku jihaado uu diinta alle ku difaaco abuu khaysamana naag iyo cariish iyo beer iyo biyo meel lagu bilbilay iyo cunto loo beeray oo dhex fadhiyo nasi ma ahan buu yidhi wallaahi ma haada binasafi ma aha wax nasafi aha ama garsoor ah oo dhici kara wallaahi ilaahay baan ku dhaartoodaa laa adkulu geli maayota waaxidatin minkumaa labadiinna mid ka mida cariishkeeda geli maayo xataa alxaqa ilaa aan ka daba tago birasuuli illaahi sala allahu wasalam fahayaaa lii ii diyaariya zaadan sahay ii diyaariye aan qaato fafacalataa way sameeyeen umma rakiba wuxuu koray baciirahu ratigiisii wa akhada wuxuu qaatay sayfahu sayftiisa wa rumxahu iyo warankiisa wa kharaja wuu baxay yasiiru asagoo soconaya xataa saadafa ilaa uu haleelay ama uu ka daba tegay rasuul اllahi sala اllahu calayh wasalam xiina nasala bitabuuk markuu tabuuk ka degay markii rasuulka tabuug uu degay ayuu asaguna markaa ka daba tegey ilaahi subxaana wa tacaala wanaag buu markaa waafajiyey laakiin saddexdii wiil kale noo imaan doonaa ayuu sidaa ma samaynin waan arki doonnaa kacab markuu ka sheekaynaya wuxuu leeyahay inaan rarto oo nebigu ka daba tagaan damcay fayaa laytanii facaltu alla maxaan u samayn waayey alla inaan sameeyaa ii fiicneed waaye saasuu markaa ula jeedaa laakiinse ma uusan samaynin laakiin wiilkan waa ka dabadku ka arkay wax oo dhalanteedku dhaqdhaqaajinayo markaasuu dhahay nabigeda kun abaa kayama noqo waaba abiikaysamihii reer ansaareed ahoo waana ninkii koonbada timirta ah sadaqaystay markii ay munaafiqiintu ceebeeyeen cishruuna yowman oo fii tabuuk nebigoo labaatan maalmood sii joogi doonaa tabuug ha inoo joogto wabiاllaahi towfiiq wallaahu subxaanaه wa aclam